أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعينه على أمور الدنيا والدين وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته walaalada muslimiinta meel kastoo aad dunida ka joogtaan kusoo dhawaada barnaamijkeennii la magac baxay qudus annaga iskale alqudsu lana qudus annaga iskale insha allah waxaynu kaga hadlaynay taariikhdii marka baytilmaqdeska iyo qudus iyo dhulka filistiin ayaanu kaga waramaynay xalqadii u dambeysay waxa aynu kasoo waramnay caalamka islaamka oo xilligaas burbur badan uu soo dhex galay oo dowladihii ay kala jajabeen dowladdii islaamka ee weyneyd ee cabaasiyiintuna ay iyaduna dacfi badan iyo tamar badan tamaryari darani ay marka ay soo food saartay oo ragga marka waxa weeyaan awoodda sare iska leh ay ahaayeen yacni niman turki ah oo wasiire ahaa ay awood badan yeesheen oo khaliifkii marka uu noqday khaliif yani nin madaxoo suwari ah ma yani markaa noqday si guud haddaynu tilmaamno cahdigaas sanadku markuu maraya afar boqol iyo dhowr iyo sideetankii yacni caalamka islaamka waxaa ka telinayay dowlad la dhaho faatimiyiinta dowladda faatimiyiinta waxay ahaayeen kuwo shiica oo kasoo jeeda markaa madhabka ismaaciiliyada loo yaqaano shiicada ah waxay haysteen dhulka masar iyo qeybo kamida dhulka sham waxaa kaloo jiray markaa waxa weeyaan eh, dhulka sham laftigiisana niman madax ah ama magaalooyinka tuulooyinka madaxdoodii baa haysatay qaraamidada ah oo iyaguna ahayd shiico markaa waxa weyaan ismaaciiliye ah ayaa iyaguna eh, jasiiradda carbeed barhtankeeda haystay salaajiqadii muslimiintii suniyiinta ahayd oo turki ahaa ayagu waxay haysteen ama wasiirada ugu awooda badan ay ahaayeen dowladdii cabaasiyiinta sidoo kale salaajiqadii roomaanka ahayd iyaguna waxay haysteen markaa waddankan iminka turkiga loo yaqaano iyo meelo fara badan sida eh, yani bukhaara dowladdii khwarzimiyiinta meelo badan ayay haysteen eh, yani ciidamadaas ama salaajaqadii muraabidiinta dowladdii la dhihi jiray oo ka talinaysay yacni maqrib alcarabiya ama galbeedka africa iyo qeybo kamida ah markaa dowladda andalus marka guud ahaan markaynu sidaa u eegno caalamka islaamka dowlado yacni kala jajaban oo fara badan iyo kala madhabiyo kala duwan ah ayaa ka telinayay xilliga sanadku markuu ahaa afar boqol iyo saddex iyo siddeetankii hijiriyada kun iyo sagaashan markii maraysay taariikhda miilaadigu ayaa waxaa soo baxay firqo qaldan ama xarifan oo magaceeda la dhaho xashaashiin xashaashiin baa la dhahdayo waxaa loogu bixiyay xashaashiinta waxay dhaheen xashiishkay cuni jirin walciyaadu bilaahi rabi lcaalamiin xashiishkuna maaha kan gudaafadda xashiishku waa kii daraagada ahayd bee cabi ayay cuni jireen nin baa aasaasay shiici ahaa ahaayo nasaariye ahaa yani firqada nasaariyada loo yaqaano baa aasaasay marka wuxuu u baneeyey inay subxaan allah cuni karaan xashiishka waxaa kale u baneeyey in dhiigga muslimkana waxa weeyaan ciddii ay doonaan ay banaysan karaan marka waxyaalaha ay xashiishiintaasi ama xashaashiintaasi ay ku kici jireen waxaa ka mid a ikhtiyaalaad ikhtiyaalaadkaas waxay ahayd yacni shirqool joogto ah bay u maleegi jireen madaxda muslimiinta loo maleegi jiray ama ciddii ay markaa marba u malaynayaan subxaan allah <clears throat> in ay umuurahooda ka hor timi markaa way shirqooli jireen shirqoolkuna waxa weyaan waa dil qarsoon adigoon ogeyn baa waxa weeyaan subxaan allah meel lagugu qabanaya lagu dilaya markaa waxa wey subxaan allah salaajiqadii muslimiinta ahayd baa waxay bilaabeen in ay yacni tawasucaad in ay isballaadhiyaan dowladdoodii dabadeedna dowladdii faatimiyiinta ee ka talinaysay masar ee aynu nidhi waa shiicay ahayd ismaaciiliye ah ayaa waxay ka cabsatay in salaajiqadaas yacni turkiga ka talinaysa qeybo badan oo ka mid a ah in ay qabsato dhulka sham marka naftoodii bay wa cabsadeen markaa eeg khiyaana dhacday meeshan khiyaanat alcudmaa khiyaanadii ugu weyneyd oo intaasoo jeer soo noqnoqonaysa oo shiicadu ay ku kacday faadimiyiintii baa markaa waxay la hadleen ama xidhiidh ay la sameeyeen saliibiyiintii nasraanada ahaa oo waxay dhaheen kaalay oo naga dhiciya salaajiqada turkida ah subxaan allah khiyaano aada u la yaableh oo muslimka ay khiyaameeyeen ayay ahayd kadibna boobkii ama baadarigii xilligaa ka u talinayay kiristaanka oo la dhihi jiray orban orban la dhihi jiray oo nin balaayo ahaa oo subxaan allah kasoo dhaxlay adadayg iyo qallafsanaanta garogori ninkii la dhihi jiray ayaa markaa yurub u talinayay marka ninkaasi wuxuu bilaabay inuu ciidamo soo ururiyo ciidamadaasna wuxuu ugu gol lahaa in ay qabsadaan dulka barakaysan ee filistiin iyo baytilmaqdeska inay qabsadaan waxaa ciidankii ugu horreeyey ama waa xuruubi saliibiya waa dagaalkii crusideska la dhihi jiray ee ay ku qabsanayeen caalamka islaamka weeyaan ciidankii ugu horreysay iyo xamladii ugu horreysay waxaa hogaaminaya ninka la dhaho budrus naasik nin wuxuu ahaa raahiba ama wadaad kristana buu ahaa marka ciidamuu soo ururiyey gaadhaya siddeetan kun iyagu waxay haysteen madhabka katoliga loo yaqaano yurub bay ka yimaadeen waxay u yimaadeen dowladdii bisandiniyiinta oo iyagu haysatay maxay kiristaanka madhabka loo yaqaano ortodogoska bisandiniintii way horey isu sii dhaafiyeen waxay dhaheen doomaha raaca socda aada caalamka islaamka qabsada way soo baxeen marka waxaa ka hor yimi muslimiintii salaajaqada ahayd ee turkiga ahayd waxay isgalay yacni ciidankaas uu wato ninka raahibkee wadaadka ah oo aan ciidan tababaran aan ahayn oo nidaam aan lahayn ciidamo waxa weeyaan yacni reer baadiye ah oo meelaha laga keenay scandinafianka laga soo ururiyey iyo yurubtaas laga soo ururiyey bay ahayd dabadeedna saraajaqadii muslimiintii turkida ahayd baa jabisay way jabiyeen subxaan allah sidaas ayay ku jabtay xamlatu saliibiyati luulaa weerarkii ugu horreeyey cruside-ka ama saliibinimadu saasay ku jabtay marka afar sano un kadib kun iyo lix iyo sagaashankii miilaadiga markii ay maraysay ayaa marka kale haddana waxay soo qaadeen xamlo kale ama weerar kale cusub bay ayay ku dhawaaqeen markan waa ciidamo tababaran markii hore shacab baabay ahaayeen dadkii weerarka soo qaadayay iminka waa ciidan tababaranay ayay yihiin boqol iyo konton kun oo ciidan ayaa yurub ka timi markaa boqol iyo kontonkii kun subxaan allah sidoo kale catholic bay ahaayeen oo byzantiniinta ortodogos ahaabay soo mareen iyaguna wadadiibay u fureen subxaan allah doomihiibay soo fuuleen baa haddana laisku horyimi dabcan de iminka waa ciidamo tababaranayay ahaayeen reer yurubtu waa la jabiyey markaa nimankii salaajaqadii muslimiinta ahaa markii la jabiyey baa weliba waxa laga qabsaday caasimadii salaajiqiyiintee turkida oo niiqiye la dhihi jiray baa la qabsaday subxaan allah markaa ay niiqiye ka qabsadeen ayaa salaajaqadii way jajabtay oo dhowr yacni dowladdoodii baa burburtay oo intaas ku magaalo yaro kastaaba waxay u baxday marka wax waxaweye dowlad gaara ayay samaysatay markaa subxaan allah markii marka waxa weeyaan la jebiyey salaajiqadii dabcan reer yurubkii cirkaasay gaadheen farxad bay markaa qarxi gaadheen subxaan allah kadibna waxay yimaadeen magaalada andakiya loo yaqaano oo turkiga iminka ku taal andakiya ayay xisaar ay ka qabteen saliibiyiintii markii ay xisaar ka qabteen ama go'doon ayaa waxay isku dayday salaajiqadii turkida ahayd in ay bal difaacdo subxaan allah bal inay difaacdo intii markaa waxa weeyaan ay isku dayeen inay difaacaan ayaa faatimiintii shiicada ahayd ee masar ka talinaysa ayaa weerar waxay ku qaadeen magaaladii qudus dabadeedna shiicadii faatimiinta ahayd baa waxay qabsadeen qudus subxaan allah bal eeg isbarbar dhig marka muslimiintii waxay la dagaalamaysaa saliibiyiin doonaysa in ay kufsadaan dhulkooda ayagiina waxa weeyaan weerar bay waxay kusoo qaadayaan qudus ay kusoo qaadayaan subxaan allah marka qudus yaa haysta faatimiintii baa qabsatay magaaladii qudus qabsatay markaa subxaan allah kadibna waxay wafdi u direen faatimiintii shiicada ahayd ismaaciiliyada ahayd wafdi u tahniyadeynaya oo u hambalyeynaya saliibiyiintii jabisay salaajiqadii muslimiinta ahayd ee turkiga ku jabisay magaalada niiqiya markay qabsadeen subxaan allah baleeg marka qof muslin oo caawiyana waa la waayey muslimiintii tamaryaridoodi iyo dacfigooda fiirin subxaan allah kadibna musca culumadii islaamka qaylisay dadkii muslimiintaabaa qayliya war wadankeeni baa la qabsanayaa wax iska difaaca kaala iyo dirira subxaan allah ala kulli xaal waxay ciidam colamadii muslimiinta ahaa iyo dad shacab oo soo raacayba waxay aadeen magaaladii andaak iyo xisaarka laga hayay ama go-doonka laga hayay ayay aadeen subxaan allah waa la soo jebiyey marka waa la soo jabiyey waa dad tababaran ama military soo marayba mabay ahayn waa la jabiyey subxaan allah kadibna hogaamiyihii dagaalka ee saliibiyiinta oo la dhihi jiray godevry ayaa wuxuu soo aaday magaalada la dhado ruham magaalada la dhado aruham oo dabcan iminka suuriya ku taala baan filaya ayuu soo aaday waxa deganaa xilliga halkaa qolyo nasraana ah ama kristan masiixiyiinabaa deganaa kuwiibaa waxay ugu baaqeen saliibigan hogaamiyuhu saliibiyiinta waxay ugu baaqin inay magaalada u furayaan wayna dhacday waana loo furay waxayna noqotay magaaladii ruha imaaradii ugu horreysay ee dhulka muslimiinta dhexdeeda ay saliibiyiintu qabsadaan subxaan allah kadibna faatimiyiintii baa haddana khiyaano kale ku kacday eeg hadda khiyaanadu mar walba si isagu isugu soo daba tarayso waxay u soo bandhigeen saliibiyiintii qabsaday ruha waxay usoo bandhigeen in dhulka shaam siduu u dhan yahay qaybtiisa waqooyi oo dhanayn inay qaataan markaa saliibiyiintu ay qaataan ayagoo faatimiyiina in loo daayo koonfurta dhulka shaam saliibiyiintu dee way maskax bay ku shaqoonayeen adeer fikrad bay ku socdaan iyo howlay rabeen iyo ujeeddo ujeedadeedu waa qudus markaa waxay dhaheen waayahay waanu qaadanaynaa ee qudusna annaga na loogu daro eeg nin aan waxbaba haysan tuulo yar iminka qabsaday ayaa waxaa loo loo ogolaaday waqooyiga dhulka shaam oo dhan markaasuu damaaci wuxuu ka galay inuu qabsado ama uu qaato magaalada qudus faatimiyiintii dabcan way diideen in ay bixiyaan eh, magaalada qudus marka waayahay yahay eh, subxaan allah waa khiyaano kaloo faatimiyiintu ay ku kaceen walciyaadu billahi rabbi alcaalamiin sanadku markuu ahaa afar boqol iyo labiyo sagaashankii ayaa magaaladii antakiya ee eh, ay xusaarka ka hayeen ayaa markaa waxa weyan ay qabsadeen nasraanadii baa gashay waxayna noqotay magaaladii labaad ee muslimiintu leeyihiin oo saliibiyiintu ay qabsadaan oo ay jabiyaan markii antakiya la qabsaday ayaa waxay u soo dhaqaaqeen saliibiyiintii dhanka iyo magaalada qudus inay qabsadaan cid muslin oo ka celinaysaana may jirin xilligaas subxaan allah in magaalada qudus laga celiyo deetana ninkii trablus haystay ayaa isku dayey in uu bal saliibiyiinta uu ka hortago ciidan buu dadkii buu u yeedhay wuxuu yihi kaale ciddii dagaalamaysa ii kaalaya buu yidhi subxaanallah muslimiintii o dhan buu ku qayliyey markii saliibiyiintu ay maqleen ninkan dhaqdhaqaaqiisa qudustii ay ku socdeenba way ka soo laabteenoo darablus bay aadeen subxaan allah xisaar baabay ka qabteen iyo go dadkii deganaa darablus baa qayliyey waxay leeyihiin waxay ku qayliyeen khaliifkii cabbaasiyiinta joogay ciraaq faadimiyiintii joogay masar mid usoo dhaqaaqa waa la waayey arrintii ugu daranba waxay ahayd faadimiyiintiibaa waxay soo direen wefdi waxay u yimaadeen muslimiintii joogtay darablos oo xaakimkii darablos oo xisaarkiiyo godoonka lagu hayayba wuxuu ka dalbaday gabadh jaariyada oo addoommad ah oo qurux badan oo uu markaa ninkii khaliifkii markaa faatimiyiinta masar u joogay uu ka helay oo qurux badan ayuu dalbaday iyo sidoo kale waxaa la yidhi looxyo laga sameeyo maaragtay aalada darbiga ama heesaha lagu qaado ee kamanka iyo gitaarka ayuu ka dalbaday dabadeedna macnawiyaadkii iyo marka ididiiladii iyo niyaddii baa jabtay dadkii muslimiinta ee daraables joogay dabadeedna way isdhiibeen khalaas subxaan allah way isdhiibeen albaabaday fureen subxaan allah waxayna noqotay magaaladaasina magaaladii saddexaad ee gasho gacanta saliibiyiinta gasho markaa subxaan allah halkaa markii ay qabsadeen darablus waxa ay bilaabeen inay tawasucaad ku sameeyeen macnaha inay ku fidaan caalamkii islaamka markaa magaal wadanka lubnaan bay aadeen bayruud bay qabsadeen sayda ayay qabsadeen halkaasay hawlahooda ka wadeen kadibna hogaamiyihii saliibiyiinta la dhihi jiray godifrey ayaa wuxuu usoo dhaqaaqay dhanka iyo magaalada qudus cid ka celisaa ma jirto muslimiinta iyagaa waxaasoo dacf iyo tamaryariya isugu wacan isu gurman waaye ciidkii celisa waa la waayey magaaladii qudus buu xisaar iyo go'doon uu ku qabtay qudus yaa haysta markaa faadimiyiin baa qabsatay waynagii lahayn faadimiyiinta la wareegtayba gacanta yaa ku haysta shiicadii faadimiyiinta ahayd walciyaadu billaah eega waxaa meeshaa ka dhaca marka markuu saa u qabsaday marka waxa weeyaan qudus oo xisaarkiiyo go-doonkii uu ku qabsaday ayaa waxa u yimi saliibiyiintii imdaadaad yacni madad baa waxay uga yimaadeen dhulka yurub oo dhan madad baa uga yimi ciidamo fara badan weliba khaasatan dadkii maaragtay reer baadiyaha ahaa ayaa lasoo dhirigeliyey oo lagu yidhi caalamka islaamku waa caalam waa xalwad meel iska taala la iska cunayo caalam waxa weeyaan in haniya subxaan allah oo waxa weeyaan subxaan allah wax walba ay yaalaan marka waxa weeyaan kolley biya askartaa ku darsama askartii reer yurubta kaalay oo shaqaysta marka xamaash kuwii baa yimi subxaan allah maded baaba u yimi kuwii saliibiyiinta ah subxaan allah xisaarkii bay adkeeyeen kadibna magaalo yaro kastaba xilligaas go-doonka marka laga qabanayo dee dabcan gidaar bay lahayd magaalo kastaba ka difaacaysa cadowgeeda gidaarkii waxay u sameeyeen saliibiyiintii waxay samaysteen burj burjigu waa sar dheer sartaa dheer oo looxyo ka samaysanayay samaysteen dabadeedna xagga sare intay fuleen bay madaafiicdoodii xilligaa wixii la adeegsan jiray yacni ayay ku dhufteen markaa waddankii manjaniiq iyo wixii lamidka ahaa labiyo afartan maalmood markii magaalada qudus laga hayay markaa waxa weeyaan xusaar lagu hayay go'doon go-doon ayay isdhiibtay magaaladii qudus albaabaday furatay subxaan allah markii ay yani waxa weyaan afar iyo labaatankii bishii shacbaan afar boqol iyo labiyo sagaashankii hijiriyada kun sagaal iyo sagaashankii milaadiga bishii toddobaad oo julay ahayd shan iyo tobankeedii ayay saliibiyiintii galeen magaalada qudus markii ugu horeysay marka islaamku intii uu yimi subxaan allah markii ay qabsadeen dhulka filistiin ee qudus ay qabsadeen waxay ku kaceen xasuuqii ugu weynaa abid ee dunida ka dhacayay ku kaceen waxay bilaabeen in ay dadkii laayaan kuwii waaweynaa odayaashii islaamihii caruurtii dhalinyaradii gebi waxa weeyaan dhegtaa dhiigga loo daray subxaan allah dadkii markaa waxay isugu biyo shubtana ku yaaceen masaajidkii baytalmaqdiskay ku yaaceen masaajidkii markay ku ordeen oo isugu yimaadeen boqol kun oo muslimiina baa isugu yimi meesha baytalmaqdeska oo waxa weeyaan ooyayo oo waxba iska celin kari waayey subxaan allah wuxuu wuxuu soo saaray qaraar ninkii meesha ka talinayay qabsaday qudus in boqolka kunba la gowraco subxaan allah kadibna boqolkii kunba way gowraceen inan yar ilmo yar oday islaan waxnaba kamay tegin waa magaalo dhiibtay laakiin waa laska garanayaa saliibiyiintu laa yarqabuuna fi mu'minin ilan walaa dima ballana ma ballana ma oofiyaan waxna ma qabsadaan meeshii hadday awood helaan say doonaan bay ka yelaan deetana dhiiggaa dhab dheegta loo daray marka subxaan allah magaalada qudus waxaa isqabsaday yacni dhiig baa isqabsaday sida webiyada marka walidaalika ba waxay leeyihiin saliibiyiintu saliibiyiinta laftigooda kuwii kiristaanka ahaye joogay goobta dagaalka ka qayb galay maaha caalamka islaamku waxay sheegayaan ama muslimiintu wixii ay ka qoreen ayagu wixii ay ka qoreen dhegayso waxay leeyihiin qudus waxaa ka buuxsantay yacni gacan dabaalanaysa iyo lug dabaalanaysa mid kale oo la dhihi jiray marka waxa weeyaan raymond douglas wuxuu leeyahay magaaladii waa la mari karo waay yacni urta iyo waxa weeyaan dadkii meydadkoodii faraha badnaa awgeed subxaan allah markay galeen qudus saliibiyiintii masjid ilaqsa markii ay galeen masaajidkii masaajidka masjid ulqudus markii ay galeen waxay u bedeleen kaniisad intii ugu weyneed kaniisad baa laga taagay halkii mixraabka ahayd ee lagu tukan jirayna calankoodii saliibiga iyo crosskii bay ka taageen macatabkii dheeraa qayb ka midana waxay ka dhigteen meel fardaha lagu carbiyo xaggiisa hoosena waxay ka dhigteen meel dakhaa'irta ama hubkooda waxyaalihii xilligaa lagu dagaalami jiro oo u badnaa baaruud in ay ku habaystaan marka subxaan allah deetana waxaa loo bixiyey stabla sulaymaan masaajidkii dhammaa waxaa loo bixiyey stabla sulaymaan taa waxaad barbar dhigtaan walaalayaal waxaad barbar dhigtaan markii cumar ibn khadaab radia allahu canhu uu qabsanayey dhulka marka waxa weeyaan markuu qabsanayay dhulka filistiin bal barbar dhig marka waa wax lala yaabo weeyaan subxaan allah marka yacni marku uu qabsanayay cumar ibn khadaab radia allahu canhu ardaa wuu u ogolaaday kaniisadahoodii kamuu burburin isagoo weliba awooda badan lahaa kaniisadoodii kaniisat alqiyaama lagama burburin ayagii madax furasho keliya laga qaaday waa loo ogolaaday jizye iyo madax furasho waxaa loo ogolaaday inay jizyada iyo madax furashada oo keliya iska bixiyaan dowladda islaamkuna ay difaacdo inay soo siyaartaan baa loo ogolaaday qiyaas waxaad barbar dhigtaa taa markii haaruun arashiid wuu u ogolaaday masalibiyiintu in ay dhistaan kaniisadahooda ay dib u dhistaan oo weliba xujaajtoodii usoo xaj tagi jirtay baytil magaalada qudus wuu ogolaaday inay soo siyaartaan oo weliba dowladda muslimiintu ay ilaaliso ammaankooda ay la wareegto isla barbardhiga marka iyagu sida yeelaan walciyaadu billahi rabbi alcaalamiin laa yarqubuuna fii mu'minin ila walaa dimma yahay markii dhacdadaas aadka u foosho xune murugada badan le ay dhacday dadkii oo dhan muslimkii caalamkii islaamka o dhan baa qayliyey meel walba ka qayliyey subxaan allah kii gabyi jiray waa gabyey kii baraamburaya waa baraamburay kii markaa waxa weeyaan e, qaylo ku gaadhsiinaya waa qayliyey kii mudaharaadi karaya waa mudaharaadeen culimmadii iyo wadaadadii masaajidada ka qayliyeen goobahay ka qayliyeen subxaan allah qolyo ka baxsaday magaalada qudus ayaa waxay soo gaadheen waddanka ciraaq gaar ahaana baqdaad meeshii uu joogay khaliifkii markaa suwariga ahaa ma aan awoodda badan lahayn wasiiradiisu ka awoodda badnaayeen dabadeedna ninkiibaa lagu qayliyey mudaharaad baa magaaladii ka dhacay baa la gubaaday goormaad kacaysaan subxaan allah dabadeedna khaliifkii baa soo baxay khaliifkii baqdaad joogay baa soo baxay wuxuu iclaamiyey jihaad wuxuu dhahay waanaa dagaalamaya badhasaabyadiisubu ciidankiibu u diray meel walba ciidan buu u diray wuxuu dhahay ciidamadiibu ayaan kala diray cid walba fariimuu u diray dadkii baa kala degay markii dadkii ay degeen famaa xaraka saakinan waxna mu dhaqaajin laa xawla walaa quwata illa billah nimankii nasaarada ahaa saliibiyiintii dhulkii bay qabsadeen inta badan iyagaa ka awood badan muslimiinta strategically meelo fara badan ayay qabsadeen subxaan allah eh, madad baa meel walba uga imanaya subxaan allah xalwadii ay sheegayeen bay cuneen caalamkii islaamka oo iska xalwadeysnaaya sandaweejkii bay afka gashteen subxaan allah ehm, haddana iyadoo taasi ay jirto oo muslimiinta laga awood batay ehm, reer yurubtu waxay xadaaradda ka dhexleen islaamka iyo muslimiinta waa markii ugu horreysay ee ay reer yurubtu ay xadaaradda islaamka ay qaataan sidaa awadeed markii ay yimaadeen dhulka islaamka ee caalamka islaamka way la yaabeen xadaaraddii islaamkuu gaadhay iyo cilmigii iyo tiknolojiyaddii iyo waxa weeyaan aqoontii iyo cilmigii ay lahaayeen sidaa awgeed reer yurubku may qubaysan jirin waxay muslimiinta ka barteen sida loo qubaysto subxaan allah waxay ka barteen saabuunta saabuunta muslimiintaa soo saartay subxaan allah markii ugu horreysay saabuuntii ay barteen oo ay qubaysteen marka waxay gashan jireen dharka muslimiinta khamiisyaday gashan jireen subxaan allah gadhka muslimiinta ay la baxday la bixi jireen sajaayadaha muslimiintu ku fadhiistay ku fadhiisan jireen tusbaxa ay muslimiintu qaataan ayay qaadan jireen guryahooda siday u qurxiyaan ayay u qurxin jireen taa waxaa ka daran waxay ka dhexleen muslimiinta yacni cilmigii kala duwanaa ee synis lahaa ee xisaab lahaa ee juqraafiga lahaa ee astronomiga xidigaha lahaa waa meesha xadaaradda yani islaamka laga qaatay ee ay markii dambe nahdatun cilmiya yacni kacdoonkii synisku uu ka kacay halkaasay ka bilaabantay waayo culimadoodii saliibiyinta culimadoodii marka waxa weeyaan subxaan allah Eh, yimi dhulka filistiin qudus yimi ayaa aqoontii qaaday waxay la tageen markaa yurub ayay la tageen dabcanna waxa weya dhibaatooyin badan bay la kulmeen taasi markaa wax weya mawduuceena maaha calaa kulli xaal culumadii muslimiinta waxay bilaabeen in ay dadkii dhaqdhaqaajiyaan ay dhaqdhaqaajiyaan ugu dambeyn waxa ajiibay xaakimkii ka talinayay magaalo la dhaho mawsil oo magaciisa la dhaho mawruud oo nin turkiya ahaa ninkii mawrud baa wuxuu bilaabay in uu dadka isugu keeno uu ururiyo oo uu bal yani ciidanka uu iska dhiciya markaa subxaan allah markii uu ciidamo urursaday ayaa wuxuu weerar uu ku qaaday magaalada ruha oo ahayd imaaradii ugu horreysay ee ay saliibiyiintu ka qabsadeen muslimiinta dabadeedna ciidankii ayuu jabiyey subxaan allah muslimiintii waarkaa way farxeen amal baa soo galay yani fi amal yani rajaa gashay iyo ididilo waxba iska dhicin karaysaan subxaan allah markii ugu horeysay weeyaan subxaan allah kadibna laba sanadood kadib ayaa ay ayuu wuxuu tegay wuxuu weerar uu ku qaaday magaaladii ee la qabsaday laba sanadood kadib ayuu weerar ku qaaday subxaan allah dabadeedna nasraanadii baa isu timi labadii ciidan baa isgalay waa la isjabin waayey kadibna uu iska laabtay ninkii mawluud la dhihi jiray ciidamada soo uruursanaya buu yihi dimashq buu aaday markii uu dimashq uu tegay waxa weeyaan subxaan allah Eh, uu masaajidkii uu tegay masaajidkii isagoo dadka ciidamo ka urursanaya iyo markaa dee saanadii dagaalkii iyo wax urursanaya ayaa mid kamida ah firaqilbaatina yani firqadaha muslimiinta lagu saliday ee xarifan ayaa markaa ninkii dilay maalin jimco ah iyo masaajidkii ayuu ku dilay subxaan allah ninkii keliya ee dhaqaaqay ee islahaa wax iska celi ayuu dilay subxaan allah xitaa nasraanadiibaa ku qosashay oo la yaabtay oo tidhi qoom dilay ninkii keliya u dhaqaaqay oo ku dishay masaajidkoodii oo ku dishay markaa maalintoodii ciidda ahayd dishay qoomkaa xaq buu ilaahay u leeyahay inuu dabar gooyo bay dhaheen jees jees markaa ay ku jees jeesayeen magaaladii baqdaad waxaa qabsaday nin la dhahdo khaliifatu rashid rashidkaas markaa waxay dhaheen waa nin wax ka yara sii ahayno khamrigana waa lagu xaman jiray subxaanalla deetana culammadii joogtay markii culammadii joogtay baqdaad baa markii ugu horreysay ku kacday oo dhahday ninkan waa in la casilaa waa la casilay waa u suurto gashay adeerkii baa markaa la magacaabay sanadku markuu ahaa shan boqol iyo sagaal iyo soddonkii hijiriyada ayaa waxaa soo baxay nin cajiiba ah, ayaa muslimiinta ka soo baxay waa xaakimkii ka talinaya mowsil waayo ninkaasi waa cimaaduddiin zinki cimaaduddiin zinki weeyaan wama maanta waxa weyan subxaana yaa yaa garanaya cimaaduddiin zinki cimaaduddiin zinki taariikh buu leeyihi isagiyo wiilkiisu taariikh bay leeyihin islaamka siday ugu hiliyeen subxaan allah cimaaduddiin zinki raximah llahu raxmatan waasica ayaa markaa soo baxay cimaaduddiin zinki nin kurdiya buu ahaa nimankii ugu waaweynaa waqtigaas ayay ahaa inay muslimka noolaa laakiin tuulo yaroo keliyuu ka maamulay adduunka oo mawsil la dhaho mawsil ciraaq bay da imika ku taalla subxaan allah ninkaasaa wuxuu bilaabay markii ugu horreysay wuxuu iclaamiyey in uu wuxuu isugu yeedhay waxdat alislaamiya wax la dhahdo yacni midowda muslimiinta muslimiinta o dhan buu midow buu ugu yeedhay muu dhihin qowmiyad iyo qabiil iyo waxyaan saasa islaam buu ugu yeedhay dadkii oo dhan subxaan allah markii dambena wuxuu iclaamiyey dagaal buu ku iclaamiyey nasraanadii dadkii oo dhan baa markaa isugu soo biyo shubtay subxaan allah xukaamtii kale magaalada ka ag dhoweyd oo dhan way diideen inay caawimo ay siiyaan ama kaalmo ay u dhiibaan subxaan allah kadibna wuu dhaqaaqay xaakimkii mowsul joogay magaalada xalab oo suuriya ku taalla ayuu qabtay wuu qabsaday markaa xalab iyo markaa wuxuu haystaa xalab iyo mowsul waa yacni dowladd aada u yar weeyaan kadibna ciidan buu aasaasay muddo laga joogo afartan sanadood markii ay saliibiyiintu qabsadeen magaalada ruha imaaradoodii ugu horreysay ayuu weerar ku qaaday ee ruha ayuu weerar ku qaaday subxaanallah ciidankii joogay ayuu jabiyey dabadeedna ummadii islaamka oo dhan baa mar keliya meel walba ka faraxday wa yashfi suduura qowmin muuminiin imaaradii ugu horreysay saliibiyiinta ayuu jabiyey subxaan allah dabadeedna nasraanadiina way kurbatay way gariirtay ilaa iyo yurub baa ruxantay muxuu ahaa ninka nagu soo baxay bay dhaheen subxaan allah magaaladii ruhana wuu qabsaday muslimiintiina way farxday subxaan allah cimaadudiin zinki markii uu soo baxay ayaa xaakimkii dimishq ka talinayay ninkii dimishq ka talinayay eeg caalamka islaamka tuulo yaroo kasta iyo magaalo kastaba nin baa ka talinaya subxaan allah xaakimkii dimishq ka talinayay ayaa cabsaday oo wuxuu ka cabsaday cimaadudiin zinki inuu isagana uu qabsado dabadeedna eeg khiyaanada wuxuu fariin u diray saliibiyiintii iga soo gaadha cimaadudiin zinki buu yidhi xulfo wadaag ayuu la galay marka sanadku markaa ah shan boqol iyo ayaa haddana mar labaad firqooyinkii baatiniga ahaa iyo cadowga ku ahaa muslimiinta ayaa waxay shirqooleen cimaaduddiin zink laa xawla walaa quwata illa billah markii cimaaduddiin zinki ay shirqooleen ee uu dhintay ayaa waxaa xilka la wareegay nuuraddiin maxmuud nuuraddiin zinki acdam qaa'id fi dalika alwaqt waa nuuraddiin zinki baa la wareegay ya cimaaduddiin zinki buu ahaa wiilkiisi baa la wareegay oo nuuraddiin la dhaho nuuraddiin zinki waxa weeyaan waa nin salaaxuddiin ka weyn acdam min salaaxuddiin subxaan allah siiradiis iyo taarikhdiisaana kutusi doonta insha allahu tacaala waayahay ninkaasi wuxuu bilaabay markii yani waxay ka talinaysaa dowladdaasi mawsil iyo xalab ayay ka talinaysa marka wuxuu bilaabay wuxuu dhahay nin lagu soo barbaariyey diinta oo diinta ilahay wax ka bartay buu ahaa wuxuu bilaabay wuxuu yidhi dad yacni munxarifiina ama waxa weeyaan caqiidadoodu qaldan tahay meel ma gaadhaan marka wuxuu bilaabay dacwaddii muslimiinta wuxuu ku dhex bilaabay dacwadii dacwat alislaamiya dadkiibuu dacwaddu isugu yeedhay kadibna cadaaladii islaamka ayuu dadka tusay cadaalad buu la yimi kadibna awood buu samaystay iyo xoog iyo quwad iyo marka ciidamo waxa kaloo uu kobciyey dhaqaalihii iyo lacagtii deetana dadkiibuu qani ka wada dhigay ummadii oo dhan baa isugu soo biyashubatay intii marka waxa weeyaan rabtay inay muslimiinta difaacaan dabadeedna wuxuu u magacaabay ama hoggaankiisa ciidamada wuxuu ahaa ninka la ydhahdo asaduddiin sheerco asaduddiin sherko asaduddiin sherko waxay walaalayihiin ninka la dhaho najmuddiin al ayubi najmuddiin alayuubina waxa weeyaan aabbihii dhalay salaaxuddiin alayuubi salaaxuddiin alayuubi aabbihii weeyaan subxaan allah waxaa dhacday xaakimkii dimishiq joogay waxaanu nidhi wuxuu warqad u qoray saliibiyiintii in ay isaga markaa ay u hiiliyaan markii uu ka cabsaday cimaaduddiin laakiin cimaaduddiin wuu dhintay nuuruddiin baa ayaa markaa wax xilkii la wareegay saliibiyiintii wax ballana may u oofin ninkii ee isagii siin xaakimkii dimashiq joogay ayay weerar kusoo qaadeen waxay dooneen inay qabsadaan isagiisi dimashiq bay rabaan inay ka qabsadaan subxaan allah kuwii xulfa wadaagga haddaa ula ahaa weeyaan ee uu warqadda u qoray ayay isagii kusoo celiyeen markaasay dhaheen isaga baaynu qabsano subxaan allah xaakimkii dimashiq joogay ayaa qayliyey yuu kusoo qaylinayaa nuuraddiin nuuraddiin zink wuxuu leeyahy anqidnii iga badbaadi buu leeyahay nuuraddiin sinkiyo nuuraddiin sinki ba markaa waxaa u suurta gashay inuu saliibiyiintii nasraanada ahayd uu ka celiyo meeshii oo uu ka difaaco markaa dib bay u laabteen subxaan allah nuuraddiin sinki wuxuu bilaabay in uu weerar qaado markaa xilligaa wuxuu bilaabay inuu weerar uu qaado dabadeedna wuxuu qabsaday baclabak wuxuu qabsaday trablus dabadeedna caalamkii islaamka baa wada qiliye markiliya faraxa calamulislaam fi amal rajaa jirta in beyt ilmaqdes dib loo soo celin karo rajaa jirta in beledka islaamka dib loosoo wada celin karo subxaan allah kadibna waxaa wada kurbaday oo argagax loo keenay reer yurubtii iyo nasraanidii iyo salibiyiintii subxaan allah kadibna khaliifkii waxmataraha ahaa ee fadhiye ciraaq ee markaa waxa weyan cabaasiyiinta ayaa wuxuu ku usoo maga wuxuu magacu wuxuu magac u bixiyey naanays buu usoo bixiyey nuuradiin sinki wuxuu ihi melikul caadil boqorkii caadilka ahaa weeyaan melikul caadil nuuradiin zinki subxaan allah sanadku markuwaa ah shan boqol iyo saddex iyo afartankii ayaa xamlo kale weerar kale aya ayay soo qaadeen saliibiyiintii mar kale markan waxaa hogaaminaya weerarkan boqoradii nasraanada hogaaminaya boqoradii nasraanada a ah hogaaminaya subxaan allah boqorkii faransiiska subxaan allah waxay ka soo galeen falastiin ilo qudus bay haystaan qudus bay soo mareen xaggay doonayaan waxay rabaan dimashik inay ku darsadaan dimashq inay qabsadaan subxaan allah ninkii xaakimkii dimashik baa mar labaad qeyliyey wuu barooranay iga soo gaadh nuuraddiin zinkyo subxaan allah saliibiyiintii waxay isku weer ay ka qabteen magaaladii dimashq nuuraddiin zinki isna soo baxay kuwii iskuweerka ka hayay buu isna markaa go'doon uu ka qabtay deetana go isku iyo uu ka hayay ayuu ku cidhiidhiyey ilamaa wuu u diiday inay biyo ay u yimaadaan markii cidhiidh iskaa iyo biy eh, biyihii loo diiday ayay markaa dib iskaga noqdeen ila waa niman boqora ah oo dee dabcan nin walba beled buu ka yimi iyo ingiriiska iyo jarmalka iyo franceku ka yimi markaa waddankiisii ayaa uu ku cararay markaa markii dee simar si fudud loo furan waayey magaaladii dimashik marka markaa fiiri markii ay laabteen wuxuu ogaaday nuuraddiin zinki in xaakimkan dimashik ka talinaya inuu musiibo uu ku yahay muslimiintu ogaaday subxaan allah kadibna wuxuu iclaamiyey nuuraddiin zinki wuxuu dhahay xaakimkii dimashik kaalay caawi oo aynu la dagaalamno magaalo muslimiinta oo xusaar lagu hayay iyo go-doon nasraanadu ay ku haysay ciidankaaga kusoo dar ciidankayga kadibna aynu furanno wuu diiday markaa dabadeedna warqad buu u qoray xaakimkii dimashik saliibiyintii wuxuu dhahay kaalay iga celiya nuuraddiin zinki khiyaano kale subxaan allah markii uu maqlay Eh, eh, nuurudiin zinki markii uu maqlay in ciidan mo saliibiyiin ay soo socdaan intaanay soo gaadhin subxaan allah intaanay soo gaadhin eh, magaaladii dimashik ayuu xagga uu ka hortagay nuurudiin zinki kadibna wuu jebiyey mar keliya ummadii islaamka dhan wada qaylaysay ninkan cusub ee la yaab kale geesigii muslimiinta dib soo baxay subxaan allah cisigii iyo sharaftii islaamka dib soo celiyay dabadeedna ehelkii deganaa magaalada dimashik ayaa waxay ku ku dhawaaqayaan oo markaa caruurtii ku hadaaqaysa magaca nuuraddiin zanki nuuraddiin caruurtii oo dhan magaca nuuraddiin baa loo bixiyay markaasaa nuuraddiin nuuraddiin shacabkii deganaa magaalada dimashik baa waxay dhaheen oo noo kaalay annagaa kuu furayna dimashik oo dhan albaabado dhan kuu furayna xaakimkan liita eryeyna markaa subxaan allah sidii baa dhacday magaaladii dimashik baa loo furay dabadeedna wuu galay wuu guulaystay xaakimkiina meeshii waa laga qaaday markaa dimashikna waxaa la wareegay nuuraddiin zinki raximahullah subxaan allah caalamkii islaamka oo dhan markaa aad bay u farxeen yididiile cusub ayaa soo gashay subxaan allah markaa wuxuu ka talinayaa nuuraddiin zinki magaalada dimashik iyo xalab iyo mawsil ayuu ka talinaya saddexdaa magaalo ayuu markaa waxa weeyaan ka talinaya waa dowladdiisu way yar tahay wuxuuna wajahayaa maxay reer yurubkii oo dhan ayuu wajahaya subxaan kadibna wuxuu bilaabay inuu saliibiyiintii weerar uu ku qaado dabcan weerarka uu qaaday waa lagu soo jebiyey markan nuuraddiin zinki baa lasoo jebiyey markaasaa weliba isagu soo baxsaday laakiin ciidankiisii si ba-an baa loo galay maalintii lasoo jebiyey ayuu wuxuu dhaar ugu galay wuxuu yihi ilaah baan ku dhaartay laa astadillu xataa aakhuda tha'ri hadhsan maayo hoosna markaa geli maayo ila maayo aan aargoosigayga aan soo qaatay buu yidhi subxaan allah kadibna wuxuu bilaabay inuu weerar u qaado deetana saliibiyiintii nasraanada ahayd ayaa cabsatay markan way cabsadeen ayagiiba waxay u soo bandhigeen nuuraddiin sinki heshiis sulxi nala gal dhaheen farafada nuuraddiin nuuraddiinna wuu diiday wax heshiisa inuu la galo sanadku markuu ah shan boqol iyo lixdankii ayaa waxaa dhacday macraka iyo dagaal la yaab leh oo macrakatil xaarim la dhaho waxaa isu yimi magaalooyinkii ama imaaradihii muslimku u lahay laga qabsaday xukaamtii hogaaminaysay amiiradoodii umaradoodii madaxdii hogaaminaysay ayaa ciidamo soo ururisay ciidankiisii buu meesha keenay waa la iska horyimi markaa waa la isdagaalay subxaan allah ya waxaa ku guuleystay dagaalka nuuraddiin zinki toban kun ayuu ka laayay toban kun oo kalena uu ka qafaashay laba ka mida ah umaradii ciidamada nasraanada ee imaarooyinka maaragtay nasraanada madaxda u ahaana waa qabsaday amiirkii magaalada trablos iyo amiirkii antakiya labadaba u qafaashay subxaan allah subxaan allah subxaan allah xilligaas guul weyn ayuu dabcan u gaadhay nuuruddin eh, zinki laakiin weli lama qabsanin qudus saliibiyiintuna meelo fara badan bay dhulka sham ay ka haystaan dhacdadaas iyadoo ay dhacayso ayaa dalka masar baa waxa ka jirtay ayadana arrin kaloo cajiiba baa ka jirtay dhacdooyin yacni taas markaa waxa weeyaan subxaan allah saameyn weyn la leh masar waxaa haystay baynu idhi faatimiyiin faatimiyiintaasina shiicay ahaayeen laakiin dadka degan ama shacabka masarid waxay ahayn dad muslimiin oo ahlu sunno ah dabadeedna waxaa dhacday walaalayaal kuwii faatimiinta ahaaba waxay adduunka ka soo urursadeen dad la ydhahda mamaalik waa dad addoomma ah oo u adeegaya yacni dad addoom addoonku maaha nin madow oo keliya waxa ku jiray nin kuwa yani reer yuruba kuwa chinisa kuwa meel walbo laga keenay addoommadaas marka mamaalik baa loo bixiyay mamaaligtaasina dabcan raad badan bay ku yeelan doontaa taariikhda waad arki doontaan hadhow baan ka warrami doonaa insha allahu tacaala dabadeedna waxaa xilligaa telinayay wadanka masar ama khaliifkii shiiciga ahay faatimiintaas faatimi ismaaciiliyada kuwa la dhaho ninka la dhahdo melikil caadil khaliifkii caadid la dhihi jiray ayaa u telinayay kaasina suwari buu ahaa iyo awood mu lahayn waxa awoodda lahaa wasiirka koowaad ee dowladda faatimiyiinta oo wasiirkaasa markaa waxa kala maamuli jiray marka saddex nin baa waxay isku qabsadeen in mid walba uu noqdo ra wasaaraha ama wasiirka koowaad saddexda nin waxaa la dhihi jiray mid shaawar baa la dhihi jiray midna durqaam ayaa la dhihi jiray midna caadil baa la dhihi jiray dabadeedna caadilkii la dhihi jiray ayaa wuxuu ka awood batay eh, durqaamkii la dhihi jiray baa wuxuu ka awood batay caadil caadilna wuu dilay durqaamkiiba haddana wuxuu doonay inuu dilo shaawar wasiirkii labaad ee la tartamayay marka inuu dilo shaawarkiibaa soo cararay wuu soo firdhaday wuxuu u yimi dimashik buu yimi nuuraddiin zinki buu u yimi wuxuu ku dhahay kaalay oo aniga igu soo celi yacni wasiirka koowaad ee masar inaan noqdo igu kaalme haddaad igu kaalmaysid waxaan kugu kaalmeynayaa in aan dagaalka kugula galo oo aan jabhad cusub ku furno saliibiyiintii haysatay baytulmaqdeska subxaan allah sidoo kale waxaan bixinayaa bu ihi saddex qaybood marka loo qaybiyo eh, subxaan allah maaliyadda ama tharwada iyo khayraadka dhalka masar saddex meelood marka loo qaybiyo qayb baan soo bixinayaa buu yihi dabcan nuuridiin zinki wuu fakeray wuxuu dhahay wallahi haddaad masar gacanta ku dhigtid subxaan allah waa jabhad labaadood kaga furto maxay eh, falastiin dadkaas qudus ku haysta waa jabhad cusuba ku furmaysa marka wuxuu dhahay wallahi waa guul weyn waanu ku saacidaynaa buu yihi wuxuu ku daray hogaamiyihii guud ee ciidamada nuuraddiin zinki oo la dhihi jiray asaduddiin sheerko asaduddiin sherko wuu socday wuxuu tegay dalka masar buu markaa tegey markuu masar tagay wasiirkii la dhihi jiray markaa durqaam iyo ciidamadiisiibaa iska horyimi iyo waa la isla dagaalamay labadii ciidan way isla dagaalameen dabcan waa la jebiyey marka waa la jebiyey ninkii la dhihi jiray marka waxaweya durqaam waa la jebiyey kadibna wasiir waxaa laga dhigay wasiirkii koowaad waxaa noqday ninkii shawar la dhihi jiray asaduddiin sheerko masar buu joogaa wuxuu ka sugayaa shawar maadaama wasiirkii koowaad laga dhigay inuu ballantii uu galay inuu kasoo baxo oo ahayd in uu saacido ciidamada nuuraddiin zinki iyo inuu jabhad labaad uu ku furo waxyaala badan buu sugayaa kiibaa markaa wuxuu sameeyey tamaadul yacni dib buu dhigay dib buu dhigay dib buu dhigay diiday markii ugu dambeysay wuxuu idhahay rafd waanu diidnay waxaanu ku caawinaynaa ma jirta markaa subxaan allah intaasoo keliya kumuu darine wasiirkii iminka la saaciday ayaa wuxuu bilaabay in uu saliibiyiintii joogtay qudus inuu warqad u qoro oo uu dhaho kaalaya iga difaaca asaduddiin sheerko iyo ciidamada nuuraddiin zinki eh, hada khiyaana khiyaanatun cudmaa weyan waa khiyaano weyn oo uu ku kacay kaas faatimiyiintu ay ku kaceen markaa subxaan allah ciidamadii nasraanada ahayd baa markaa janis bay helen iyo fursad la yaab leh hayaay qudus baa haysataan masarna waa ku darsanaysaan maa haada waa xalwadii ugu weyneydba weeyaan iyo xabaas maxaa la dhihi jiray xabaasuud miyaa la dhihi jiray subxaan allah ta ugu macaan ta ugu macaanba weeyaan masarna qabso shaam iyo qudus oo dhanna hayso maa haada fursad la yaab labay dhaheen weeyaan subxaan allah ciidankii wuxuu soo galay masar bay soo galeen waxa isku weer ay ka qabteen dhankanna wasiirkii shaawar la dhihi jire khiyaanolaha ahaa ayaa asadudiin sheerko weerarka kaga soo qaaday halkan xagga dhabarkana saliibiyiintii baa weerar kaga soo qaaday dabcan nuurudiin zinki oo jooga dimashik warkii buu ka war helay ciidankii uu soo dhaqaajiyey saliibiyiintii waxay ciidankii markaa nuurudiin ay ka hor keeneen ciidan kale oo dib u dhigaya si markaa waxa weeyaan loo gumaado oo isku weerar looga qabto ciidankii uu hogaaminaya asaduddin sherko dabcan nuurudiin zinki nin aada xariif u ah buu ahaa qolyihii hor istaaga horta wuu laayay subxaan allah markii uu laayay ayaa saliibiyiintiiba waxay war heleen in qolyihii ay hor dhigeen nuuraddiin inuu nuuraddiin afka marsado laayay gebigoodiiba subxaan allah deetana way cabsadeen waxay dhaheen intaanu ogaanin eh, nasaduddiin sheerko in nuuraddiin sinki uu soo soconayo aynu ka gaadhsiino oo aynu heshiis la galno heshiis baa la galay marka waxay dhaheen waar xisaarkiiyo godoonkan aan kugu hayna waanu kaa saarayna laakiin bishardi waa inaad adigu ka laabataa dalka masar isna wuxuu ihi waa yahay saliibiyiinay idinkuna waa inaad ka laabataan dalka masar waxay dheheen way saasaa lagu heshiiyey ciidankii asaduddiin sheerko wuu iska soo laabtay dimishik buu qabtay kuwii saliibiyiintuna way soo laabteen iyaguna dhulkaa kale aadeen subxaana alla ay ka yimaadeen ayay aadeen waxaa keli la noqday markaan waddankii masar waxaa keli la noqday markaa waxa weeyaan ninkii la dhihi jiray wasiirkii khiyaanolaha ahaa ee shawar shiiciga ahaa walciyaadu billah nuuraddiin zinki wuu fakeray wuxuu dhahay wallahi masar sidaa lagagama tegi karo masar haddaad qabsatid wallahi wax weeyaan jabhad aad u la yaab labay noqonaysaa subxaan allah masarna waynu sheegna waxaan idhi dadka degan iyo shacabkeedu waa dad muslimiin oo suniyiina laakiin faatimiyiinta shiicadabaa haysataa oo muddo dheer ka telinaysa meesha subxaan allah wuu fakeray deetana ciidankiibuu diray asaduddiin sheerko hogaamiyihii ciidanka ee nuuraddiin zinki buu diray masar bay aadeen subxaan allah markii uu maqlay wasiirkii khiyaanolaha ahaa in asaduddiin sheerko uu soo galay ayuu isna saliibiyiintii warqad u qoray uu yidhi soo galay subxaan allah mar labaad ayaa haddana waxaa la galay mar labaad ayay waxay soo galeen subxaan allah waxaa soo galay marka waxa weeyaan nasraanadii iyo ciidankii nuurudiin zinka ayaa masar hal mar soo wada galay deetana waxa isku hor yimid nasraanadii iyo waxa iska hor yimay markaa ciidankii nuuraddiin eh, ciidankii markaa waxa wey asadudiin eh, sheerko wuu jebiyey nasraanadii nasraanadii may firdhanin ee waxay qabteen qaahira dabadeedna ciidankii wasiirkii shawar ee markaa waxa wey faatimiyiinta eh, yani khiyaanolaha ahaa ayaa ciidan isku dhafa bay samaysteen asaduddiin ah, sheerko masar jooga yani wuxuu doonay inuu goobta dagaalka uu bedelo wuxuu aaday magaalada iskandariya iskandariya ayuu markaa uu xisaar ku qabsaday uu qabsaday markiiba iskandariya iskandariya markaa wuxuu magacaabay wiil uu asadudiin sheeko adeer u yahay oo ah salaaxuddiin wiil shan iyo labaatan jir ah ayaa loo magacaabay magaalada iskandariya waayo wiilkaasi salaaxuddiin salaaxuddiin raximahullah ayaa markii ugu horreysay loo magacaabay in uu madax ka noqdo magaalada iskandariya hase ahaatee ciidankii isku dhafnaa saliibiyiinta iyo faadimiintii shiicada ahayd ayaa isku weer ka qabatay magaalada iskandariya ee salaaxudiin uu joogay asaduddiin sherkoona kuwii isku weerka ka qabtay ama godoonka ka qabtay isna godoon uu ka qabtay subxaan allah kadibna haddana heshiis baa yimi waxaa la yidhi labadii ciidanba dib ha u noqdaan saliibiyiintuna masar ha ka baxaan subxaan allah kuwan kalena masar ha ka baxaan deetana labadoodii labadoodiiba haddana mar labaad bay dib uga soo baxeen kuwii ciidamadii nuuraddiin zinkina way soo baxeen oo dee asadudiin iyo salaaxudiin asadudiin sheerko iyo salaaxudiin oo ay hogaaminayaan way soo baxeen saliibiyiintina way ka baxdeen mar labaad ayuu keli la noqday wasiirkii shawar la dhihi jiray khiyaanoolaha ahaa ayaa keli la noqday dalka masar dabcan wasiirkaasaa dalkao dhan xukumaya khaliifku waa maxay khaliifku waa suwari awoodba maleh tamarba maleh haddana eeg khiyaano kaleu ku kacay markay saliibiyintii baxeen buu warqad u qoray wuxuu dhahay wuu baxay salaaxudiin iyo iyo asadudiin sheerko way baxeen ciidan iisoo dira igu ilaaliya magaalada qaahira subxaan allah khiyaano kaloo cusub way fakereen saliibiintii waxay dheheen warkaalay horta waxaanaan wadwadna waa maxay maantaba kashe ka sheekeynayna gebi ahaanba masarba qabso masarba gacanta ku dhig in waxa wasiirka yar marba ku yeedhaya kida kida subxaan allah way yimaadeen subxaan allah markii ay soo galeen ayaa nuuraddiin zinki baa maqlay in saliibiyiintii masar soo galeen iyagiina way soo galeen labadii ciidan baa u soo tartamay masar mar saddexaad subxaan allah iyagoo beretamiya haddana mar saddexaad soo galeen dhulkii masar marka subxaan allah ninkii markaa wasiirkii shawar wuxuu dhahay subxaan allah wuxuu yidhi saliibiyiintiiyo dib u laabtay iskaga laabtay waxaanan idin siinayaa hal milyan oo lacagta dahabka dinaara dee madaxay ku istaageen saliibiyiintii nasraanadii waxay dhaheen hal milyan oo lacagoo dirhama dinaara ah laydin siiyey waddan aydaan qabsan kareen kulliba ciidamadii nuuraddiin sinkina ay soo socdeen iska qaado lacagta markaa waxay dhaheen waayihiina sii carbuuntii carbuuntii buu siiyey wasiirkii khiyaanolaha ahaa wuxuu siiyey boqol kun oo waxa weeyaan lacag dirhama oo dahaba buu siiyey dadkiina wuxuu ku qasbay deganaa masar ehelkii masar deganaa inay ururiyaan lacag gaadhaysa hal milyan oo dahaba ah xaggaa laga keenaya dadkiibuu khaatiyaan afka ka istaagay khaatiyaan ilaahay bay ka istaageen dadki subxaan allah waa yahay waxa dhacday haddana nasraanadii ayaa waxay dooneen in ay soo galaan dhulka masar markan waxa isu yimi roomaankii ayaa waxa meded bay ayaa yimi ciidamadii oo dhan baa isu dimi dhanka badda iyo dhanka berrigaba saliibiyiintu waxay dooneen inay qabsadaan masar inay qabsadaan kadib haddana halkan waxa dhacday dhacdo la yaable dhacdada la yaab kale dhacda waxay khaliifkii tamarta yaraa ee daciifka ahaa ee la jiray caadud ayaa markuu arkay in waxa weye saliibiyiintii ay soo galeen masar ay soo galeen ayuu warqad wuxuu u qoray nuuraddiin zinki wuxuu yihi ciidan soo dir wasiirkan khiyaanoolaha ahna idhaafi si uun u dili subxaan allah wuu soo baxay ciidankii markaa asadudiin shoorko hogaamiyihii nuuraddiin sinkii baa soo baxay way soo baxeen masar bay yimaadeen subxaan allah dabadeed markay masar yimaadeen ayaa saliibiintiina badday ka soo galeen markuu arkay in nuuraddiin in saliibiyiintii ay badda ka soo galeen masar ayuu wuxuu bilaabay isna in uu dhulkii filistiin ee la haystay inuu weerar uu ku qaado si uu u mashquuliyo saliibiyiintu inay madad kaleo labaad ay u diraan markay arkeen nasraanadii in mamaaligtoodii ama maga wadamadoodii yani meeshii ay haysteen xoogga ku haysteen yani gumaysiga ay weerar lagu qaaday dib bay iskaga noqdeen wyacni ninkii la dhihi jiray sheerko asaduddin asaduddiin sheerkooh oo hogaaminaya ciidamada maaragtay nuuridiin zinki qaahiruu galay markuu qaahiro galay uu la wareegay masar ayaa waxa dhacday khaliifkii caadud la dhihi jiray shiiciga ahaa ayaa wuxuu dhahay iga marka waxa weeyaan khaarijiya haddaad doontaan wasiirka khiyaanoolaha ah salaaxuddiin oo wiil dhallinyaraabaa u yimi adeerkii oo asaduddiin sheerko ahaa wuxuu yidhi ninkan khiyaanoolaha ah ee intaasoo jeer caalamka islaamka khiyaamay aynu dilno wuxuu dhahay asaduddiin sheerko haddaynu dilno ninkani waa nin awood kuleh meesha inaguna iminkanu nimi dowladda faatimiyinto dhan baa u kacaysa shiicadoo dhan baa difaacaysa waxba ha ku degdegin salaaxuddiin muu dhegaysanin adeerkii wuxuu u tegay khaliifkii caadud la dhihi jiray wuxuu ku yidhi haddaan dilo wasiirkan shaawar la dhaho ma dejinaysa adigu dadka magaalada degan wuxuu dhahay khaliifkii ha waa dejinaya habaar qaba weeyaan naftuu noo keenayba kan salaaxuddiin uu soo baxay wuu dilay marka khiyaanoolihiibuu madaxa gooyey madaxiisiibuu qaada wuxuu u geeyey markaa khaliifkii la dhihi jiray caadud dabcanna khadiifkii caadud la dhihi jiray faadimiga ahaa wuu dejiyay dadkii subxaan allah dabadeedna arrin la yaab laba dhacdo khaliifkii caadud la dhihi jiray baa wuxuu wasiirka koowaad ee masar u magacaabay asaduddiin sheerko hogaamiyihii guud ee ciidamadii nuuriddiin zinki subxaan allah dabcan ilaahay qadartiisa laba bilood markii uu meesha joogay ayuu dhintay asaduddiin sheerko sidii buu ku geeriyooday subxaan allah kadibna waxaa la magacaabay oo ninkii khaliifka faatimiintu wuxuu magacaabay salaaxudiin alayubi ayuu markaa magacaabay subxaan allah oo qabsadee markaa mesh waxyaalaha cajiibkae la yaab kale waxaa ka mid a salaaxudiin alayubi markii uu qabsaday meeshii sanadku markuu marayay oo uu muddo wahaystay sababta uu salaaxudiin loo doortayna waxayd maadaama wiil yar uu yahay khaliifkii caadud la dhihi jira shiicigahaba wuxuu yidhi malaa kan yaree wiilka yar baad iska maamuli kartaa subxaan allah laakiin nin geesiya buu ahaa salaaxudiin alayubi markuu sanadku markua ah shan boqol iyo toddobiyo lixdanki toddobiyo lixdankii miilaadiga yani ah shan boqol iyo toddobiyo lixdankii hijiriyada markuu marayay ayaa waxaa dhintay khaliifkii caadud la dhihi jiray faatumiga ahaa dhulkana waxaa gacantana waxaa wasiirka koowaad waxaa ahaa salaaxudiin alayubi salaaxudiin ayubi baa deetana wuxuu iclaamiyey in dowladdii faatimiyiinta ee dhulka masar ka talinaysay gebi ahaanba la afgambiyey inqilaab lagu qabsaday gebigoodiiba laga awood batay kow salaaxuddiin nin sunniya buu ahaa dadka waddanka dengana sunniyiin bay ahayn laakiin xukaamta ka talisaa shiica faatimiyiina ahayd oo ummadda lagu saliday oo habaarqabayaal ahaa meeshiiba uu ka qaaday markaas subxaan allah deetana wuxuu bilaabay arrin kale oo cajiiba maxkamadaha ayaa shiicadii joogtay ayuu wada bedelay wuxuu keenay dad muslimiin oo sunniyiina ah oo weliba haysta madhabka imaam shaafici deetana dadkii oo dhan baa degay ehelkoodii nin nin waxa weeyaan subxaan allah sunniya oo muslina ah, oo ay ku kalsoon yihiin isna wuxuu ahaa nin aad u wanaagsan oo dhaqan dhaqan wanaagsan leh dadkana wax siiya gacan furan deeqsiya subxaan allah dadkii oo dhan baa degay marka subxaan allah wadankii waxaa qabsaday salaaxuddiin alayubi yurubtii iyo saliibiyiintii waa dunidii dhan baa ruuxantay kayf siduu u qabsaday nuur addiin zinki masar kayf siduu u qabsaday waayo eeg masar iyo nuuraddiin wuxuu joogaa dhulka sham suuriyuu joogaa suuriya iyo masarna waxaa u dhaxaysa filistiin falastiinna saliibiyiin baa haysato qudus haysata intuu ka dulbooday nuuraddiin zinki falastiiniyiintii ama qudus saliibiyiintii joogtay intuu ka dulbooday ayuu masar tagu masar qabsaday markaa way yaabeen kayf siduu u qabsaday salaaxuddiin alayubi iyo nuuraddiin zinki say u qabsadeen masr subxaan allah cajaayib dabadeedna dabcan faadimiyiintii laga qabsaday waxa dhacday faadimiyiintii laga qabsaday iyagu waxay bilaabeen maxay in ay e, de hantidoodii ama dowladdii laga qabsaday in ay dib u soo ceshtaan way u suurtoobi weyday subxaan allah nuuraddiin zinki oo masar jooga wuxuu doonay eh, jooga baan ujeedaa dimashq jooga wuxuu doonayey isaga hadafkiisu waa inuu qudus uu xoreeyo hadafkiisu nuuraddiin zinki wuxuu rabay inuu qudus uu xoreeyo marka wuxuu ka dalbaday salaaxuddiin ayuubi oo masar jooga in ay isna salaaxuddiin isna uu koonfurta uu weerar kaga soo qaado eh, nasraanada qudus qabsatay isna uu koonfurta kaga qaado deetana labadaa jabhadood mar keliya saa loosaa loo galo markaa kadibna la qabsado qudus markaa saasuu doonayay laakiin salaaxudiin baa wuxuu dhahay wadankii masar aan qabsan aan qabsanay waxa weeyaan subxaan allah xaaladiisii xaalad sugan maaha waana runtiisu xaaladda ugu xaalad sugan maaheno faadumiyiintii laga qabsaday baa waxay wadaan shirqool bay intaa wadaan waxbay maleegayaan sidoo kale saliibiyiintii laftigoodiibaa waxay rabaan inay qabsadaan masar inay qabsadaan wayna dhacday subxaan allah deetana fikradihii markii laisbarbar dhigay waxaa la ogaaday in fikradda salaaxudiin ay saxsan tahay oo inaan imin kala degdegin ah sidii baa la qaatay marka xilligaas ayaa waxaa soo galay gacanta dowladdii nuuraddiin zinki waxa soo galay xijaas oo dhan xijaas oo dhan xijaas waa makiya madiina dowladdii nuuraddiin zinki bay kusoo biirtay sidoo kale yemanna waxay kusoo biirtay dowladdii waxa weeya nuuraddiin zinki imika eeg nuuraddiin zinki wuxuu haystaa masar iyo shaam iyo xijaas iyo yeman oo dhan baas dowladdiisi wuu waasiciyey marka raximah llahu raxmatan waasican faatimiyiintii meesha laga qaaday ayaa waxay dooneen inay dib ula soo noqdaan dowladdoodii markaa waxay dooneen inay salaaxuddiin alayubi raximahullah in ay shirqoolaan habeen bay markaa shirqool bay u maleegeen subxaan allah deetana kuwii shirqoolka maleegaya mid ka mid a ayaa salaaxuddiin usoo sheegay habeenkii iyagoo shirqoolkii wada ayuu salaaxuddiin ciidankiisiibuu isku weerkaga qabtay gebigoodiiba u xasuuqayntii subxaan allah faadumiyiintii laga awood batay masar baa laga qaaday waxay qabteen masar koonfurteeda iyo suudaan halkaasay isku urursadeen markaa meesha suudaan bay isku urursadeen subxaan allah sanadku markuu ahaa shan boqol iyo sagaal iyo lixdankii hijiriyada ayaa subxaan allah waxaa geeriyooday nuuraddiin zinki allah nuuraddiin zinki raximahu llahu raxmatan waasica hada albaطl ashujaac geesigii muslimiinta iyo halyeygii ayaa geeriyooday raximahu llahu raxmatan waasica ibnu kathiir raximah llah wuxuu leeyy ibn lathir baan ujeedaa kitaabkiisa alkitaab maaragtay taarikhda ka warramayo markuu ka warramayo dabcan ibn lathir waal wuxuu ahaa nin goob goobtan baabu taagnaa markuu kitaabkiisa uu qorayay oo dhacdooyinka taarikhda uu qorayay isagaaba goobta taagnaa marka wuxuu dhahay nin ka wanaagsan ama ka siiro wanaagsan ama ka taariikh wanaagsan nuuraddiin maxmuud nuuraddiin zinki maan arkin buu yihi marka laga reebo afartii khulafaa urashidiin abubakar iyo cumar iyo cuhmaan iyo cali iyo cumar ibnu cabdilcasiis marka shantaa nin laga reebo nin ka siire wanaagsan oo ka taariikh wanaagsan muslimka muu soo mar xilligiisi subxaan allah nuuraddiin hadaf buu lahaa intaanu dhimanina waxaa la yaab leh oo uu dimashaq uu ku sameeyey mimbar cajiiba mimbarkaasoo ma garanaysaa qofka khudbadanaya jimcuhu uu dul istaago ayuu sameeyey wuxuu dhahay hada almimbar lilmasjid alaqsa masaajidka qudus ayaan u dhisayaa mimbarkan eeg hamigiis iyo hadafkiis wuxuu ahaa muslimiintii tamarta darnayd ee qudus laga qabsaday inuu soo furto masaajidkii qudus wuxuu u dhisay mimbar subxaan allah mimbarkaasi ilaa iyo hadda wuu yaalla dabcan wuu gubtay oo markii maaragtay yahuuddu imika ay soo gashay dhulka barakaysanee filistiin ayaa habaar qaba yahuudiya australiyan ahaba gubay baytlmaqdes ka deetana ololkaas ayaa wuxuu gaadhay mimbarkii marka waxa weeye nuuraddiin zinki ilaa iyo hadda ayuu waxa weye qaybo kamida mimbarkii weli uu yaalaa yani iminka ku yaalaa dabcan museumka faraximahu llahu raxmatan waasica markii uu dhintay nuuraddiin zinki wuxuu ka geeriyooday wiil yaroo koob iyo toban jira marka wiilkii yaraabaa meeshii loo magacaabay koob iyo toban jir yar muxuu xukumaya koob iyo toban sanadood muxuu xukumaya subxaa allah deetana dadkii qabiilkii uu ka dhashay reer alazinki ayaa markaa waxaa dhacday reer alazinki baa iyaguna dowladdii ayuu ayay jajabiyeen marka dowladdii nuuraddiin sinki waxaa soo galay burbur badan yacni qof yaroo kasta in adeerkii kastaaba wuxuu samaystay dowlad yaroo gaara tuulo yaroo kastaaba madax iyo calan yar iyo dowlad gaara dowlad gaara dowlad gaara subxaana salaaxuddiin oo joogay markaa masar wuxuu isku dayay in uu bal u heshiisiyo wuu heshiisin kari waayo ugu dambayn wuxuu iclaamiyey salaaxuddiin inuu isagu yahay ninka dhaxlay dabcan dhaxlay ama khaliifkii ka dambeeyey nuuraddiin zinki dabcan isagu reer aala zinki muu ahayn laakiin markuu arkay wadciga sidaasa iyo waxa weyan isqabqabsiga faraha badan leh ayuu go-aansaday uu isagu noqdo hogaanka iyo madaxweynaha markaa waxa weeyaan dowladdii uu ka geeriyooday nuuraddiin zinki wuxuu tegay dhulka sham qayb ka mid ah way yeeleen qolyo ka mida ah oo reer alasinkiya way diideen dabcan waxay ku qaadatay salaaxuddiin inuu dhulka shaamu gacantiisa uu soo geliyeen in ka badan labiyo toban sannadood itnaa cashar sana ayay ku qaadatay inuu heshiisiiyo dowladdii uu ka geeriyooday nuuraddiin zinki saliibiyiintuna way faraxday way iska raaxaysanayeen bal e meelihii badnaaye uu nuuraddiin zinki ka qabsaday ayay dib u qabsadeen subxana eeg eh, mar kastoo tafaraaruquu dhaco iyaguna marka way guulaysanayaan subxaan allah calaa kulli xaal labiiyo toban sanadood bay ku qaadatay in uu dhulkii sham uu gacantiisa mar kale uu ku soo celiyo eh, haddana dhanka masr masr markaa waxa weeyaan waxa ka telinayay salaaxuddiin masar koonfurteeda waxaynu nidhi faatimiyiintii shiicada ahayd ee khiyaanolayaasha ahaabaa koonfurteeda jooga gaar ahaana waddankan suudan iminka loo yaqaan subxaana way suudaan iyada israacin jiray markaa masarun bay kamid ahay qeyb qeybo badan oo kamid ah marka marka suudan bay isku urursadeen faatimiyiinti waxay ciil bay u qaadeen marka waxa weya salaaxuddiin waxay rabeen in ay waxa weeyaan masar ay dib u qabsadaan dabeetana salaaxuddiin wuxuu u diray walaalkii oo caadil la dhihi jiray caadil najmuddiin oo ay salaaxuddiin walaala ahaayeen ciidan buu kaxaystay marka is wajahay shiicadii ismaaciiliyada ahayd oo shiicada qolyaha ugu xagjirsan ka mid ah qaraamidaduna ay ka soo jeedo walciyaadu billah iyo sidoo kale muslimiintii ahlu sunna ayaa islaga isgalay suudaan baa la laisku galay dagaal cajiiba baa dhacay caadil najmudiin oo ahaa salaaxudiin walaalkii gebi wuu xasuuqay midh kamuu reebay siddeetan kun baa la yidhi mid midhba kamuu hadhin faadimiyiintii falam taqum lahum qaa'ima dib oo u dambaysa faadimiintii ugamayso kabanin khalaas way ku daysay faadimiintii maalinta wixii ka dambeeyey subxaan allah dabadeedna gacanta waxaa ku dhigay dhal dhulka oo dhan salaaxudiin alayubi oo masar haysta oo iminkana haysta dhulka sham xijaaz yaman meela badan insha allahu tacaala xalqada soo socota ayaynu ka warami doonaa salaaxudiin alayubi oo furanaya baytlilmaqdeska iyo macrakati xidiin dagaalkii la yaabka ahayd wayno iyo beritoole insha allahu tacaala baarak allahu fiikum hamogaanina beritoole iyo macrakati xadiin iyo furashadii beydkii ilaahay ee beytkii maqdeska oo ay saliibiyiintu qabsadeen in sha allahu tacaala hada wallahu aclam wabilahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat اllahi tacaala wbarakaatu